alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna shaykhi saalix bn cabdillahi alcusaymiy wa huwa awalu xadiidin samictuh minhum gafara allahu lahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bni cuyeyna can camr bni diinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr ibn caas العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بإقرائهم أصول المتون خاصة مطول حديث المتون حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة وشرح كتاب جمع النهاية في بدء, في بدء الخير وغاية للإمام عبد الله بن سعد ابن أبي جمر الأندلسي الأزدي رحمه الله تعالى وهو مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني من برنامج متون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس من الحديث النبوي الشريف بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين ma hadda alle iyo salliga nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam kadib fadhigan waa fadhiga labaad oo kitaabka mukhtasar ibn abi jamra lisaxiixi اlbukhaari ayaan u fadhinaa caw habeenkii labaad barnaamijka la yidhaahda mutuuna xadiidi اlmustafa waa kitaabkii labaad taariikhda hijriga ahna maanta waxay maraysaa toban iyo toddobada bisha muxaram ayay maraysaa waafaqsanna soddon iyo kowda bisha tobanaad labada kun iyo shan iyo tobanka in sha allahu caza wajal sharaxii koobnaa ama dulmarkii koobnaa ayaan insha allahu tacala ku wadaynaa sidii xali baanu ballan qaadnay axaadiistii xali naga tagtayna insha allah caza wajal waxaan isku dayaynaa intaan awoodi karno inaan caawa aan tacwiidinno oon badelkeeda insha allahu keenno marka hadduu sharaxa yaraado ha lala socda cashiradii axaadiistan aad bay u badan yihiin wa calayhi annagana muddaan ku soconnaa insha allah caza wajal alxadiid alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobanaad can mucaawiya imaamka imaam cabdullahi bni sacd wuxuu leeyahay alxaadi alxadiid alxaadi cashar can mucaawiya qaal samictu الnabiya salى اllahu عalayhi waslama yaquul man yuriid illahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin وإنما أنا قاسم والله المعطي والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عن معاوية وحال وريي ابن bn abi sufyaana radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu waxaan ka maqlay annabiya nabigan ayaan ka maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu nabiga isagoo dhahaayo man yurid illaahu man qofkii yurid illaahu alla uu la damca uu la doona bihi manka asaga ama qofka isaga ah khayran wanaag uu la doono mid kasta ha ahaado wadaag adduun ama mid aakhar uu la doono yufaqihu fi diini diinta ayuu mxuu ahay fahamsiiyaa wainamaa ana wainamaa ana anna waxaan ahay qaasimun qaybiye ayaan ahay ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam qaybiye ayaan ahay wallaahu allana yucطii bixiyahana waa isaga bixiyaha kan wax bixiya waa isaga subxaanahu wa tacaala walan tazaala kama zuusha oo kama dhammaato haadihi alumma ummaddaanoo tan ah qaa'imatan mid ku taagan inay tahay calaa amri illaahi ilaahay amarka u bixiyey iyo diintiisa mid ku taagan inay tahay waxaa weeyaan kama zuusha laa yaduruhum uusan dhibaynin man duulkii iyo qofkii khaalafahum iyaga garab mara oo ka hor imaado xataa yaatiya ilaa u ka yimaada amrullaahi amarka alla subxaanahu wa tacaala mucaawiya bn abi sufyaan waa nin aad manaaqib badan oo runtii eh, fadli badan fadaaishiisa waxa ugu weyn waxaa ka mid ah anahu kaana kaatib min axadi kutaabi alwaxyi lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ragga waxyiga nabigan u qoro sala allahu aleyh waalihi wasalam ayuu ka mid ahaan jiray wayaa laha min sharafin wacadama waa wax aad weyn xaqiiqatan qur-aanka ilaahay uu soo dejinaya ninka qoraay ragga qoraay inuu yahay oo nabigu wix lagu soo dejiyay inuu horey ka qori jiray ayaa fadli ugu filan mucaawiya bin abi sufyaan waxaa soo islaamay caama fatxi maka aabihiis ayuu la soo islaamay kadibna khayr badan buu muslimiintu qabtay nin aanan ahayn afarta khulafa oo ummadda madax u noqda oo ka fadli badan lama arko nin boqor noqda ilan khulafadii waxay lahaan jireen magaca la yihahdo alkhaliifa ama amiira almu'miniin laakiin wixii ka dambeeyey uma yu'ti illaahu mulkahu man yashaa khayr muluuki almuslimiin qaatibatan wa ilaaqan muslimiinta inta boqor ahoo yeesheen ninka khayrka badan ayuu ahay radi allahu tacala anhu arda waxyaabaha lagu tilmaamo oo ummadda aad ugu duwan yahay saxaabada in badan ama dad badan runtii ama la wakhtiga ahay ugu duwnaaday waxaa ka mid ah alkaramu saxaabada aad bay u karam badnayen laa shaka laakiin mucaawiya wixiisa caadi ma ahayn wakadalika ayda ashadda min dalika alxilmu dulqaadka axlamu alcarab ayaa lagu magacaabi jiray ninaan caadi ahayn oo dulqaadkiis uu caadi uusan ahayn u ahaa lidalika hadal gabdhaha jasaakuna allahu khayran codkaa la gaabiyo eh, marka wuxuu ahaa xaliim xilmigiisa lidaalika waxaa dhanka siyaasadda iyo maamulkana wuxuu ku ahaan jiray qof aan caadi ahayn lidaalika waxaa la dhihi jiray oo laga soo naqlin jiray inuu dhihi jiray baynii wa bayna annaas shacra idaa shadduuha aw shaddawha arkhaytu wa idaa arkhawha shaddaytu aniga iyo dadka aan maamulo waxaa noo dhexeeya oon ku hogaamiyaa oon ku maamulaa ama aan muxuu ahay ku hor wadaa tin hal xaboo tin ah tin waad aragtaan qof bini aadam in tin qoorta looga xihay kadibna la hogaaminaa ka warrama tintaasaa noo dhexaysa tinta ayada haddii ay saa u jiidaan oo ila jiitaan aan u raaricina u si ay u go-in wa idaa arkawha haddii ay raariciyaan oy dhulka tagtana si aan loo marno ugoynayaan soo yara taagaa kaana xakiiman fii siyaasatihi caadi ma ahayn mucaawiya abu sufyaan xilmigiisi dulqaadkiisa riwaayaad taariikhiga waxay soo wariyaan in kasta oo runtii markaad jawaanib ka fiirsan laga yaaba inaan soo geli kara bushi waxay soo wariyaan ibnu zubayr cabdillaahi ama walaalkiisa curwa weliba cabdullahi bn zubayr bay sheegayaan wararka in kasta oo masaaricda iyo howlaha laga warrami doona ninka lagu yaqaanay oo ilaa hadda qasr mxuu ahaa curwa la yidhaahdo wuxuu ku yaalla madiina ninkaas wuxuu aha curwa laakiin inta hadalku u badan yahay waxay sheegaan cabdullahi bnu zubayr inuu yahay waxyaaba laalaabna ay ku jiraan oo runtii ah, isleedahay mararka qaar mashiicada ayaa wax soo gelisayna way ku jiraan laakiin xilmigiisa waxyaabaha loo soo qaato waxaa ka mid ah haddii ay ansaxdo arrinta ayada ah cabdullahi bnu zubayr radi allahu tacala canhu ardaa iyo macaawiye laba beeroodoo aad u weyn oo ay ugu dhisan tahay meelo fiifiican oo wanaagsan oo addoommo iyo shaqaalo badan ay ka shaqeeyaan ay ku lahan jireen magalada madiina galbeedkeeda kadibna shaqaalihii marka ayaa dhibeen cabdullahi bn zubayr oy dhex maraan beertii beerahay gooyaan shaqaal waad ka taqaanaa dee dad muxuu aha cumaal haddii ay muxuu aha wax badan bay hadlaynayaan mararka qaar waxbay ku istaagayaan waxa laga yaba inu xabad iska goosta wahaakada arrintii aad dhibsaday waraaquu qoray marka waraaq weliba aad lahjadeeda ayaad u culusta uu qoray mucaawiya mucaawiyana wuxuu fadhiyaa ashaam dimashq ayaa saldhigiisa halkaasuu joogaa marka hadal adagu ku qoray weliba waxyaabaha uu ka cabiro waxaa ka mid ay leeyihiin waalcilmu cind allah inuu yidhi yaa bna laa'ikat alakbaad islaanta beerka cunta oo xamse ayuu ugu durxulayaa taqriiban hindi maadaama hoydiisa ay ahayd ti kii ay dhashayow haddaadan ilmahaada iga qabanin iyo qolyahan shaqaalaha ku ah meel adagaan ku saaraya hadal noocaas ayuu maxaa u diray markuu ariyey waraaqdii wuxuu yeeray mucaawiya abi sufyaan wiilkiisii markaasu wuxuu leeyahay warniyo ninkii ibnu zubayr aha iskudaad ahaydeen waxaasuu iisoo qoray maxaa tale wuxuu yidhi war waa gaaban yahay ciidan baan u bixinaynaa ciidanka isaga ah ninka u dambeeya wuxuu joogaya dimishq kanu horeyna madiinuu joogaya ciidan intaas leeg ayaa loo bixinaya waa la soo qabanaysiisaba la edbinaya marka wuxuu yidhi waraaqu u yeeray waraaqu qoray marka khaatibuu ahaa waraaqu qoray wuxuu yidhi yaa bna daat niaaqayn waa asma bint abibakr muxuu ugu jawaa islaantii muxuuah beerka cuni jirtay oo waraabaha ahayd isna wuxuu ku tilmaamay afdal maa yuusafu bihi tuusafu bihi ummuhu daat niaaqayn labadii muxuu ahaa mar ama suun tii lahayday muxuu aha kii ay dhashayo wuxuu yidhi aniga adiga adduun aan isku qabsana ma aha haddii beerta aad sheegaysa meesha aan joogay ilaa meesha aad joogto intu dhexaysa ay la lahayd oo maanta xaggaada iga soo marta waxaan kaga farax badnaanaya lama arka maca daalika waxaan samaynayaa ood samaynaysaa waraaqdaydi markay kuu timaado beerta iyo qasriga ku ya qusuurta ku taalla iyo shaqaalaha iyo addoomaha jooga kulli adaa iskala qaado dhammaan harkaas usoo qoray cabdullahi bin zubayr markuu arkay waraaqdii wuu ilmeeyey meeshiiu ka baxay mucaawiya bin abi sufyaan ayuu meeshii ugu tagay weliba hadallo mashhuura laga sheega oo ah ummadda nebi maxamed dad noocan inay ku jiraan ma filayn hadal noocaas wuu tagay madaxu ka dhunkaday wahaakada marka nin aad u dulqaad badan u ahaa aad iyo aad oon caadi ahayn mucaab ibn sufyaan nimanka shiicada la yidhaahdo dhib badan bay ku hayaan waxbana kama talaayaan oo waxay u arkaa inuusan muslim ahayn sidii saxaabadii oo kale laakiin isaga wax dheeri ah reer bani umayo dhan bay usii qabaan wax dheeri ah intaa waxaa runtii aad muruga ulah dad kutaab ahoo muslimiin ah, oo diintan inay difaacaan oo diintan muxuu ahay ay eh, waxlaq ay ka qabtaan oy gaalada iyo mustashriqiinta ka difaacaan u banbaxay ayaa marka ay u istaagaan waxyaabaha qaar ama inay taarikhdii islaam ka sheekeeyaan ay damcaan mucaawiya bin abi sufyaan waxay ka dhigayaan nin aan caadil ahayn nin aanan toosnayn nin waxaa weeyaan haakada awsaafad aan la sheegi karin ku tilmaamayaan waa ishkaal moogto qofka hadduusan mxuu aha miisaanka hadduu miisaanka ka luma waa mishkilad marka kitaabka l alcawaasim min alqawaasim kitaabka isaga hala ahriyo saxaabada wixii dhex maray xaalad say ahayd eh, mxuu ahay dhibkaas isaga ah tafsiirka culmada ay ka bixiyeen wixii annaga waajib nooga ah qofka inuu fahma dowr badan baa laga qor lakin kitaabaa ugu yaray waxaa ka mid ah alcawaasim alqawaasim oo runtii wax badan ka hadlay arrintayda marka saxaabada wixii dhexdooda maray baabkaas lama gala sidiisaba marka ninkaas ayuu aha radia allahu tacala canhu mucaawiyan abu sufyaan wuxuu noo soo wariyey marka ilahay nabigan wuxu ley sal allahu alay ali wasalam qofku ilaahay la doono khayr diintu waafajiya taas marka laga baxa aniga waxaan ahay haddii aan maxamed ahay wixii lii dhiibo ama diin ha noqoto ama adduunya ha noqote eh qaybiya ayaanahay waliba arimarka ayada adduun baa laga hadlayay ilaahay baa laakiin wax qoondeeya oo qof walba waxaa la siiyo ilaahay baa bixiya waxaan bixinta asaa iskala lakin aniga waan idiin qaybiya un saasuu nabigana sal allahu aleh waali wasalam leeyahay kadibna nabiga bishaaru bishaarayna wuxuu leey ummaddan qayb ka mid ahon ka zuulayna ayaa jirta inay xaq ku taagan yihiin xaqa un dul taagan markay ku dul taagan yihiinna uusan dhibaynin dhib kasta iyo cid kasta oo khilaafta oo ka hor imaadana ay dhibaynin ilaa amarka allow ka yimaado amarka alla muxuu yahay sida muxuu ahaa taqriiban yatarajax cindii amaba sida hadda muuqatay waxay noqotay ilaa waxaa weeyaan dabeeshii imaan doontay oo aadka u jilacsanad oo qabobaneed oo muminiinta nafta ka qaadaysay qurbi qiyaami saaca markay qiyaamada inay dhacdo ay qarqarka saaran tahay ilaa wakhtigaa laga gaara mansuura laa tazaalu aa'ifatu min ummatii cala alxaqi ummadda nabi maxamed qayb ka mid ahoo muxuua xaqi ku dhegan duhuurka marka laba shay buu noqon karaa alduhuuru biاsinaani wa biاsilaax hub iyo awood iyo muxuu ahaa nufuud in ay ummaddan ay duhuurka waa laga yaabaa waana yaryahay runtii inta hadda la soo martay o muslimiinta soo martay weliba aawin alakhiira aad ba u yartay laakiin duhuurka weligiis aan dhacaynin alduhuuru biاlxujati wاlbayaan xujada iyo caddaynta maanta haddii ay kun isu yimaadaan gaal oy kun qisiis isu yimaadaan oo nin aqoon yar lahoo muslimiinta ka mid ah u istaago kunka isagaa ka qaami noqoni waa duhuur ilan waa wax la dhodhoobay oo isburburina haddii mxuu hal xaba haddii saa loo taabto wixi dhan waa wada daadanayaan adna waxaad ku taagan tahay meel aad u adag marka duhuurka isaga ah labadaba wuu noqon karaa weyaan alduhuuru biاsinaani waاsilaax aw aduhuuru biاlxujati wاlbayaan labadaba waa noqon kartaa weyaan xadiidka laba-iy tobanaad can asmaa bint abi bakrin ana الnabiya salى اllahu alayh waalih waslem xamid allah waatnaa calayh uma qaal can asmaa waxaa laga wariyay bint abi bakrin radi allahu tacala canha asmaa bas baa ku taalla meesha ana nabiya nabigeena sala allahu calayh wasalam nabiga xamid allaha ilaahay buu ku mahadiyey oo waatnaa calayhi wuuna ammaanay rabbiga rabbi subxaana wa tacaala uma qaala wuxuu yidhi nabigeenna maa min shayin shay lama arko oo lam akun aanan ahayn uriituhu mid lii tusiyey ilaa haduu jiro ra'aytuhu waan arkay ayuu nabig le sal allahu aleh waali wasalam waxaan ku arkay fii maqaamii booskan aan taaganahay ayaan ku arkay weyaan wax alla wixii aanan weligay arkin oon litusiniin halkan hadda aan taaganahay ayaan ku arku nabig le sal allahu aleh wasalam xata aljannata jannada ha ahaatay iyo wanaar naar iyo jannaba xataa waa litusiyey iska dhaaf wax kale fa uuxiya waxaa lii waxyooday marka ilaya aniga oo nabi muxamed sal allahu aleyh wasalam annakum adinka tuftanuuna in lidinku imtixaami doono oo lidinku jarabi doono oo lidinku fidnayn doona fii qubuurikum qubuurtiina markii lidin dhex dhigo in lidin fidnayn doono lidin jarabi doono lidin imtixaami doona ayaa lii waxyooday mila sida mila sida aw qariiban u dhow laa adrii ma ogi ayuu leeyahay raawigii ayu daalika ama aya daalika ayu daalika kan ayu daalika keebaa kiiseebaa qaalat ay tiri asma asma ay tiri asma marka waxay tiri mil miyay tiri mil qariiba min miyay tiri taas ayada ayaan ka shaki ayuu leeyahay qariiba min fitnati almasiix dajaal fitnada masiix dajaal mid la mid ah ama u dhow oo kale ayaa qubuurta dhexdeeda idinku fidnayn doona yuqaalu waxaa la dhihi doonaa maa cilmuka maxaa aqoonaad u leedahay bi hada arajul ninkan aqoonta aad u leedahay maxay tahay fa ama almuminu qofka muminka ahmiya aw almuuqinu qofka yaqiinsan oo diinta ilaahay subxana wa tacala rumaysan laa adri ma ogi biayihimaa kii ay qaalat asmau asma ay tiri ma garan kare eh ma muuqin bay tiri mise mumin bay tiri ma garan kare eh fayaquulu marka qofka wuxuu leeyahay muminka ahaa oo yaqiinsanaa huwa kanayto muxamadun waa muxamed ama kan waa muxammadun muxamed sala allahu calayh wasalam rasuulu rasuulullaahi weeyaan jaacanaa wuxuu noola imaaday bilbayinaati mucjizooyin cadcad ayaad noola imaaday iyo walhudaa hanuun aad u mug weyn ayaad noola imaaday fa ajabnaa waan ajiibnay oon yeelnay warkiisa waattabacnaa waan raacnay huwa kanayta muxamadun waa muxamed ayuu leeyahay alaaan saddex jeer buu leeyahay huwa muxamadun huwa muxamadun huwa muxamadun sal allahu aleyh wasalam fa yuqaalu waxaa la dhihi doonaa marka oo loo leeyahay qofka muminka ahaa muuqinka ahaa nam saaxa oo hurud amaba nasa saalixan adoo muxuu ahay suuban oo badbaaday oo khayr oo dhan la kulmay qad calimnaa waxaan ogaanay in kunta inaad ahayd lamuuqinan bihi mid muxamed yaqiinsan oo rumaysan inaad heedaan ogaanaye hurda la imaw kadibna waxaa weeyaan iska nasa ama almunaafiqu munaafiq miya aw almurtaabu shakiilihi shakisna laa adri ma ogi aya daalika kan ay qaala tiri asmaau asmaa ma waxay tihi murtaab mise munaafiq bay tiri fayaquulu wuxuu dhihi doonaa laa adri ma ogsooni samictu nnaasa dadka baan ka maqlay yaquuluuna iyagoo la shayan wax unbay sheegi jireen muxamed waxbaa la sheegi jiray faqultu anna ka daba dhahay marka fidno aada weyn weeyaan imtixaanka isaga qofka ku dhacana ah, waa akhra beelay qofka imtixaankaas ku baasana waa adduun adduun iyo akhraba waa helay nabigeena sala allahu alayhi waaalih wasalam xadiidkaas wuxuu caddaynayaa in shay kasta oo dhici doona in nabiga la tuso alayh slat slam xataa jannadii naartiyaa la tusay waxaana loo waxyooday in qubuurta laisku fidnayn doono qubuurta marka laba qofaa loo kala bixi doonaa qof diintan yaqaanay nabiga yaqaanay sala allahu aleh waali wasalam ka horna ilaahay rumeeyey diinta iyo sunnada ku dadaali jiray nabiga jeclay calayhi salatu wasalaam ka dhab iyo ka daacadnimo ay ahayd yaqiinsanaa maanta haddii nabi maxamed la horkeena inuu hori muxuu ahaa ka garan karo wahaakadaa sunnadiisii ay u caddayd raacsanaa qofka asaga waxaa weeyaan waa mu'min ama muuqin shakiga raawiga ayaa sameeyey raawiga ayaa shakiga ka dhacay laakiin asma waxay tihi mu'min ama muuqin waana isku macno kalama ninka isaga marka imtixaanku ku basaya yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli اhaabiti fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira waa ragga ilahi ku tilmaamay subxana wa tacala kan kalena waxaa weeya waa qofka shakiilaha ah ama munaafiqa ah, ama murtaabka ah qofka isaga ah wuu ku dhacayaa marka imtixaankii imtixaanku ku feelgaroobayaa kadibna inkaar baa ku dhici inkaar baa ku dhacayso marka nabigeena calayi sala slm taas wuu ka warramayaa ninkaas jawaabtiis waxay noqon doontaa dambe dadka wax sheegsheega mala jiraan oo iska raacay marka qadadka ay ku dhacaysa marka inay eh, adduunkan murtaabiinta yihiin shakiilayaalka yihiin qiyaamo amaba qabriga marka muxuuah la gaarana dhibkaas uu qabsan doono dadka ayaga waa dadka adduunkan labaclabac ah mani wax horta maxaq baa diintaan waan la dukan jiray waxaan horta yani waana dukanayaa qofka isaga diidan oo ummadda iska raacana dee isaga hiraaca habaka hadlinba mar waxaan muxuu ahaa nin iga sheekeeyey culama wuxuu yidhi masjid nabowi ayaan soo galnay yidhi nin soomaali oo sheekha wey markaan soo galnay nin soomaali ah oo weliba nin mutacalim tacliimtan maadiga dadka bartay ah ayaan masaajid soo wada galnay isku aragnay waxaana ku aqoonuu yidhi dadki shuuciyadii berigii muxuu aha shuuciyada kacaanka oo hadda dadka qaar ay leeyihiin kacaanka berigii kacaankii la leeyahayoo kacaanka jawaanib badan oo fiican u lahaa jawaanib aad iyo aad iyo aad u badan oo burbur diimeenna wuu lahaa oo gaalnimo ah ayuu lahaa yani aan kala jeedo waxyaabaha qaarkood wax culus ahaa shuuciyadiiaan ka hadlayaa huuciyada dadka lagu barbaarin jiray wakhtiga asaga ah marka raggii marka shuuciyada qaatay oo ilaahay inkiray ayuu ka mid aha ninka marka isaga dad noocaas a jiro badan macluumaadkaas kolley waad ogsoontihiin ayaa jiray marka ninkii isaga ahaa waxaan ka murmi jirnu yidhi daa'iman ilaahay wuu jira iyo ma jira ninkiiba marka masjidka gelaayaan arku yidhi waan farxay war hebelow maasha allah maanta baabkaad aad u fican yahay ma masjidka nabigaad soo aadiyood soo muxuu ahay soo eh, dukanaysa markaasuu intii ugu qoslo wuxuu yidhi haadaa diini qowmi haadaa diini qowmi tolkay diintiisa u yidhatan marka tolkay diintiisa dhanka ay u socdaan tolka ay kabtaaba lagaba dhexbax maqli jirteen marka dadka belada ku dhacaysa oo imtixaanka waa dadkaas noocaas adduunkan ummaddan ummaddeed ka hari kartaa ummaddii aad muxuu salaada u yaacaysa adiga aad fadhin kartaa iska gal saas oo kale dadka noocaas ahay waa dadkan kaarta ku dhacaysa ciyaadan billah marka xadiidka toban iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wari radi allahu tacala canhu abu hurayre anahu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah yow man ascadu nnaasi dadka yaa ugu dhuroobitaan badan yaa ugu dhuroobitaan badan ascad yaa ugu dheef badan yaa ugu dhowaan badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shafaacadaada qofka ugu dhowaanta badankee weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alay waslem qaala rasuulu sal allahu alay waslem laqad danantu waxaan u maleeyey oon ogahay weyaan yaa abaa hurayra abaa hurayrow anlaa yasalanii inuusan iweydiinaynin an hada xadii xadiidkan inuusan iweydiinaynin ayaan malaysnaa oon xaqiiqsanaa axadun qof awalu ka horeeya minka adig kaa horeeyo inaad i weydiinaynin waan iska qiyaasayey saasuu nabi nabig sal allahu aleh ali wasalam maxaa yeelay limaa raaytu lijli maa ra'aytu shayga aan arkay darteed oo min xirsika kudadaalkaada ku dadaalaysa cala alxadiidi xadiid kudadaalkaada maadaama aan arkay waxaan iska gartuu yiri nabig sal l slm xadiidkan qof adig kaa horreeya weydiin doona inuusan jirinba axadun nacam ascad nnaasi dadka waxaa ugu dhoroobitaan badan oo ugu dhowaan badan oo ugu khaasnimo badan bishafaacati shafaacadeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama man qofkii qaala yidhaahda laa ilaaha ila allah hadalka isaga carabka kaga dhawaaqa khaalisan isagoo mxuu ah dhab iyo khaalis ay ka tahay min qalbihi qalbigiisa ay dhab iyo khaalis ka tahay aw nafsihi ama naftiisa ay ka tahay qofkaas ayaa shafaacadeed ugu dhawaa ugu dhawaasho badan oo ugu helitaan badan saasuu nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam ku yidhi weeyaan abu hurayra radi allahu tacala anhu ardaa shafaacada marka waa anwaac badan shafaaca alcudma shafaacada weyn oo ugu sarraysa loolama jeedo tan waxaa weeyaan shafaacada nooc ka mid a weeyaan waa shafaacada dadka iimaanka qalbigooda uu ku jiro laa ilaaha ila allah aaminsan oo kadibna camalkooda intuu yaraaday wanaagsanaa naarta ilaahay subxaana wa tacaala galay oo naarta loo qadaray dadka ayaga ahaa waa dadka shafaacada nabiga lagaga soo bixin doono marka naarta weeyaan laakiin shafaacada rag ugu fiican oo heli doona waxaa ka mid ah oo shafaacada nabiga ala sl slam qaybaheeda ugu weyn heli doona dadka mxuu ahaay siraadka ku mari doona kalbarq lkhaaif ilbiriqsi oo kale ku mari doona dadka firdows ala meelaha ugu sarreysa jannada ka geli doona dadkaas ayaa ka mid ah dadka mxuu aha laakiin tan la sheegaya waxaa weeyaan waa juzun min nawcun min anwaac ashafaaca shafaacada nooc ka mid ah ayaa laga hadlayaa ta iyadana waxaa weeyaan waa tan dadka dambaabay oo mu'miniinta ah oo alla rumaysnaay laakiin naarta galay nabigu uu shafeeci doona sal allahu aleh waslm si naarta looga soo saaro weyaan xadiidka afar iyo tobnaad can cabdillahi bni camr ibn اlcaas ninkaas saxaabiga radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abdullahi bn camr ibn caas qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulka allan ka maqlay sala allahu alayh wali wasalam yaquul isagoo leh ina allaha alla weyne laa yaqbidu ma qibdoodo oo lama wareego ma qaado alcilma cilmiga ma qaado intizaacan siibitaan uu siibo kuma qaado intiaacaasoo yantazicuhu rabbi ka siiba min alcibaadi addoommaha qalbigooda intuu muxuu ahay ka soo saara cilmiga bannaanka uma tuuraya allah subxana wa tacaala walaakin yaqbidu rabbi wuxuu ku qibdoodaa ood kula noqdaa alcilma cilmiga biqabdi alculamaai culammada ruuxdooda oo la qibloodo oo culammada la laayo oy dhintaan ayuu cilmiga rabbi ku qibloodaa subxaana wa tacaala xataa idaa lam yubqi markuusan baaqi yeelin allah caaliman qof caalim ah ittakhada annaasu dadka waxay samaysaan ru'uusan dad madax ah juhaalan aan aqoon lahayn oo jaahiliin ah fa su'iluu kadibna waa la weydiiyaa oo waxaa fulaan ka waran diinta waxaa maxay ka qabta ayaa la weydiiyaa fa aftow kadibna way fatwoodaan oo iska dhawaaqaan oy gudbiyaan wixii ay mxua la weydiiyey bikayri cilmin aqoon la'aan ayagoon aqoon lahayn baa saas waa xaaraan kan waa xalaal kan rabbi saasuu ka qabaa kan rasuulka saasuu ka qabaa hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun fasu'iluu kadibna waa la weydiiya faaftaw waxay fatwoodaan bihayri cilmin aqwalaan fadalluu kuwa waa baadiyoobeen iyaga oo balaa ku dhacday waadalluu ummaddani way halaageen mxua baadiyayeen weeyaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa cilmiga iyo inuu sii hooban doono waxaan garanayaa sanadkii hijrada nabigeena sal allahu alay ali waslm markay ahayd labaatankii iyo labaatani kowdii ilaa ama ha noqoto culammada caalamka islaamka ama culammada soomaaliyeed ragga weyna muxuua ha noqdeen ilaa labaatan iyo laba caalim oo dadka muxuu ugu aqoontaroon culamaa alcaalam alislaami ayaa geeriyoodeen wuu ka mid yahay sheekh alalbani wuu ka mid yahay sheekh bin baas uu ka mid yahay sheekh muxuu ahaa ibnu cuthaymiin uu ka mid yahay nin la yihahdo muxuu ahay abulxasan anadawi oo raggan hindi dhankaas culammada la yaqaana ka mid oo qolyahan ikhwaan muslimiinta odayaashooda ahaa ama jamaca islaamiya raggaas ahaa adiga xadi walaa xaraj hebel hebel ha dhihin caalamlislaami raggii la yaqaanay oo magaca lahaa marka cilmigii raggii xambaarsanaa oo weliba cilmiga iyo waraca iyo haybadda iyo quluubta oo muxuu aha ku kulantay kulansaday in badan oo ka mid ah sanadkaa baxday sanado dambe hadda soo dhaafayna saasoo kale ragaas u baxeen marka cilmigii saasuu ku burburayaa kadibna asaakir iyo dad da'yar ah oo diintii muxuu aha carabka usoo dhaafsaneen ama aqoon badanba iyo khibradba aan lahayn ayaa marka booskoodii fadhiisanayaan kadibna waxaa dhacaysa culays badan baa dhici ishkaal weeyaan marka cilmiga saasaa loo qibiloonaya culammadii ayaa socota lidaalika arrinta ayada waxay waajibsanaysaa oy keenaysaa ikhwaani fillah dalabati cilmiga da'da yar inay booski asaga inay buuxiyaan ay u diyaargaroobaan booski isaga iskama buuxsamay qof walbana kuma fariisan kara ragga ayaga ahna booska isaga iskama ay fariisanin dayariyaay soo mareen aqoonyariyaay soo marayeen waxay soo mareen muxuaha juhdi ilahay baa ikhlaas aan caadi ahayn ay soo mareen kadibna booskaas ilahay gaari subxana wa tacaala marka qof walba inuu boosaska ayaga buuxiyo inuu diyaar garoobo wa diinta waa laisu dhiibaya waa taqaanaa marka la ciyaara qoryaa laisu dhiiba haye hebel u dhiib balatanka saasoo kale waa diinta waa noocaas waxaa weya nabi maxamed alai slat slam wuxuu u dhiibay saxaabadii saxaabadii waxay usoo dhiibeen taabiciintii aabinthakada ilaa anaga ayna soo gaartay culamadaas hakada anaga inaan qaadna la rabaa oon ambaarno laakiin waa juhdi waa in dhidid badan oo kaa imaado waa in ay ku xanuunaan xibnaha waa inay jilbaha ku xanuunaan waa inaad waqti ku bixis waa inaad hal xadiid dul fadhida muxuahay saacaad iwaal waa inaad hal xadiid ka baarto labaatan kitaab wahaakada baabkaa baab sahlan maaha waa inaad xifdis marka ikhwaani baabka asaga ah intizaacan yantazicu min alculamaa walaakin yaqbidu cilma biqabdi alculamaa culamadii way socdaan xaqiiqatan raggii aad taqaaneen aw culmadii hadda aan halkan joogi jiray aawo shariif cabdinuur aaw ma dhimanin wuu noolii laakiin maanta waa nin xanuunsan oo sariir saaran aw sheekh axmed haadi halkaan noo joogi jiray calaamadii aaw wahaakada shawar faaruuq aaw raggii aad taqaaneenoo muxuua diintan ambaar soo xambaaray ummadda gaarsiiy weyn hebel hebel maa la dhihi karaa rag kalena ku socdaan waa la wada ciroobay alla sii hobanhaya marka waxaa loo baahan yahay in diintan waxaa weyaan rag qabto oo xambaaro oo ummaddan gaarsiiyo in la soo baxaan waa lagama maarmaan haddii kale diintan khatar ay ku jirtaa cajaladahan iyo tv-yadan iyo internetyadan iyo waxyaabahan lagu lugo wax ay soo biirinaan haba yaraata malaha abadan tusaalaan cajaladan la dhegeysto nacam waa musaacid waa wax ku caawin kara oo alabulcilmi kugu caawin kara laakiin adoo muxuu ah ninka ad ugu jeceshay culammada dhegaysana haddii uu qof marti albaab kusoo gala ah fog waad ka furaysaa haddii ilmahay kusoo galaan war ka bax meesha waad ku qayl haddii aad meel lagaaga yara telefoon qab waa isku xiri waad ka tegi lakiin hadda ma samayn kartaa adoo fadhiya nin sheekh hor fadhiya kala ma dhici karta abadan waaa berriadhegeysaberida marka cilmiga barako badan buu kuleeyay markii culamada laga qaadana lakiin markii laga qaad suxufiga qofka uu bugag iyo eh, kitaabo un isagoo weli mubtadiah iyo muxuu ahaa cajalado iyu ka qaato wax badan ayaa laga yaaba inay ka hadlaabaan marka lakin waa in laisu kaalmaysta sheekhiina aad ka qaadato cajaladihiina aad mxuu ahaa ayadna aad ka faa'idaysato kutubihi aad ka faa'idaysato wixii marka ay kuu kaamil noqdaan nacam xadiidka shan iyo tobanaad an caaishata zawji nabiyi can caaishata waxaa laga wariyay zawji nabiyi ahayd radia allahu tacala canha nabiga xaaskiisa man axabu nnaasi ilayk nabiga sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi caaisha wa min arijaal abuuha xibatu rasuli lah sal allahu aleh ali wasalam kaanat waxaa yad laa tasmacu midaan maqlin xadiian xadiid laa tacrifu aynan ogeyn hadal aynan aqoon u lahayn oy si fiican u koobin ma maqli jirin ilaa rajacat raajacat hadalka asaga way ku noqon jirtay oo qofka hadalkaas uu ka soo yeeray ayay ku celin jirtay dhihi jirtay maxaad kala jeedaa fiihi ilaa raajacat way ku noqon jirtay oy ku celin jirtay fiihi hadalka isaga xataa tacrifahu ilaa ay ka garato wa ana nabiya nabigeena sala allahu alayh waslem qaala wuxuu yidhi man xusiba qofka la xisaabo cudiba waa la cadaaba saasuu nabig yidhi sal alla slam qaalat caaishatu waxay tihi faqultu waxaan awalaysa miyaynan ahayn yaquulu allahu tacala alla tanuu leeyahay fa dib dambe ayuu yuxaasabu qofkaa la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran ee fudud ilahay sooma dhihin adna waxaad leeda nabi allow man xusiba cudib qofka la xisaabo waa la cadaabay ilahayna wuxuu leeyahay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran qaalat waxay tihi faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam inamaa dalika midaan dambe oo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran alcardu waa bandhig waa bandhig ur waxaanadima samaysa waxaanadima kaa dhaceen dembigaayo berigiisoo kan ma ahayn cardi waa bandhig loo bandhiga addoonka walaakin warka lagu laabaye man nuqisha alxisaab xisaabta qofkii lagu adkeeyo oo lagu muxuu ahaa dhalaaliyo yahlik wuu halaagsameeya saasuu nabigeeni sal allahu aleh ali wasalam marka xadiidkanna ummuna umu lmuminiin caaisha radi allahu tacala canha wa waxay aad iyo aad ay muxuu ahaa rabtaa wixii ay nabiga ka maqashay iyo wixii ay taqaaniyo macluumaada inay isu geysa oo wixii ay ka caddaysato annagan hadda waa nugu taagnaan lahayd haddii ay weydiiseen radia allahu tacala ana wardaha fa sawfa xisaaban yasiiran iyo man xusiba cudib wax marka culammada mid inta la aadi lahaa mid umtafasir laha hakada laakiin nabigana sal alla alay waslam ayay tafsiirka nooga soo qaadayba marka majaal iyo meel marka kale oo loo raadiyo sheekh hebel saasuu yidhi iyo saasuu ku warkiiba ixtimaalka mesh baa laga saaray nabigeennana ka saaray sal allahu aleyh wasalam sababna ayadaa u noqota radi allahu tacala canhu arda axaadiis aad u badan weliba axaadii maa yaqac fi beyt fi lbeyt guryaha waxa ka dhaca oo xukunkoodao dhan in badanoo ka mid ah ayadaa noo soo radi allahu tacala canhu ardaha ummaddaana diinta ilaahay uu sabab ugu dhigna u xifdisa waxay ka mid tahay almuktiraat culamada saxaabada ay ka mid tahay radi allahu tacala canhu ardaha oo loo baxsaday xisaabta marka waa laba qaybood xisaabu munaaqasha wa xisaabu cardin wa mucaataba xisaabta labada qaybood xisaabu munaaqasha xisaab oo muxuu ah laisku dhalaalina oo laisku adkayna iyo iyo xisaab cardin bandhig wa mucaataba oo lasiiraeedayna on saas maxa u samaysay iyo saas ma ahayd iyo wahaakada xadiid kalaa jir nabigeena sal allahu alayh waali wasalam uu leeyahay oo muxuu ahaa addoonka inuu intuu kanafka alla la soo geliyo kadibna laleeyahay mxuu ahaa maxamed samays nacam ilaahayo markuu addoonku u malay inuu marka halaagsamay uu leeyahay adduunkiina waan kugu asturay maantana waan kuu dhaafaya ka saadacfina ilaha naga dhig ku ayga subxana wa tacaala marka ta ayada marka xisaabta waa labada qaybood xisaabu munaaqasha iyo xisaabu cardin wa mucaataba saasaa la yihah weyaan tan hore cadaab baa la jira munaaqashada tan dambana cadaab la-aan weeyaan ciyaada billah cadaabka ilaha naga qabto subxana wa tacaala xadiidka lixi tobanaad can abi muusa waxaa laga wariyey alashcari alashcariyuuna idaa armaluu nimin waxay ahaayeen qur-aankan lagu yaqaano codwanaaggan lagu yaqaano tan kalena lagu yaqaano altakaaful alijtimaaci iskarabqabasho inay iscaawiyaan nabigeenna aad buu ammaanay ana minhum wahum minii saasuu ku magacaabay markay muxuu ah baahdaan ama zaadkooda u yaraado oo reerka qaar sahayd ay ka soo dhammaato wax alla wixii xunahoye lalasoo aruurinaa meelbaa muxuu ahaa lagu wada shubi kadibna dadkii ala tirinaya waa loo qaybinaya dhammaan kii muxuu ahaa toban jawaan keenay iyo kii waxba aan keenin waa loo simi saasay ugu baxayaan muxuu ahay abaartii iyo dhibaatadii iyo wixii culayska markeeda haystay nabiga alai sla slam saasuu ku ammaanay isagana waxaaba lagu sii ammaanay gooni ahaan laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri ahli daawuud radia allahu tacala canhu ardaahu qaala wuxuu yidhi abi muusa jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabi nabiga sal allahu alيh waslm faqala wuxuu ya rasuula allah yow ma alqitaalu fii sabiili اllah dagaalka jidka all lagu dagaalamo muxuu yahay fa ina axadana midkanaga yuqaatil wuxuu u dagaalamaa adaban cara u carooda u dagaalamaa ood wax u dila oo asan loo dila wa xamiyatan qabyaalad iyo waxaa weeyaan tolkaa garab istaag iyo santaag iyo naftaada muxuuha u gargaar ayuu u dagaalamaa farafaca ilayhi farafaca nabigu wuxuu kor yeelay ilayhi ninkii ra'sahu madaxu korsaa ugu qaaday madaxiisa ninka nabiga korow madax u qaaday qaala wuxuu yidhi raawigii wamaa rafaca kor uma qaadin ilayhi ninkii isaga ah nabiga madaxiisa kor uguma qaadin ra'sahu madaxiisa ilaa anahu ninka asaga ayaa kaana wuxuu ahay qaa'iman uu taagnaa ninka markuu su-aasha weydiinaayey markuu ninka su-aasha nabiga weydiinaya alayhi salatu salaam edabtu waxayd inuu fadhiista lakiin waxaa laga yaabaa raggii diintan in badanoo ka mid ilahay aad noogu muxuu ahaa gargaaray raggii acraabta ahaa oy saxaabadan aad u jeclaayeen nin reer baadiye ah, oo nabiga aad aan ugu xishoonayn inuu yimaado oo suaalo marka ad adag kusii daya kadib laga faaidaada u jeclaan jireen saxabada nabiga ala sala slam marka raggaasu malaha ka aha si kale ma noqon kara ilan saxaabada arrinta ayada way ka fogaayaan ragga caadigo nabigu u tarbiyay ina asigoo taagan nabi alla wa unki muxuu inay dhahaan abada waa adkaan jirtay marka nin koleyb noocaas u ahaa nacam wamaa rafaca ilayhi ra'sahu madaxiisa koruma qaadan ilaa anahu ninka isaga oo muxuu ahaa saa'ilka ah, kaana wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan faqaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh waali wasalam man qofkii qaatala u dagaalama litakuuna inay ahaad kalimatullahi kalimada alla hiya iyada alculyaa tan saraysa inay ahaato u dagaalama fa huwa qofka isagaa ah fii sabiili illah jidka alle ku dhintay weyaan qofka isaga ayaa jidka alle ku dagaalamay idan waxyaabaha loo dhintay ama wax loo dilay waa tiro badan yihiin waadna garanaysaan nabigeena ala sala slam baabkii kan ayaa jihaad kan fulaan maba dhihinba wuxuu ka soo qabtay tii loo baahnayo maxay ahayd man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa fa huwa fii sabiili illah dad badanaa dagaalama oo xataa jihaad xaqu dagaalama laakiin naar bay galayaan naar bay galayaan siduu nabigeena shege alay slat slam maxaa yeeley wuxuu dagaalamay ma ahayn ma ahayn inuu mxuu ahaa diinta la kor u qaado xamiya casabiya shajaaca ha lagaa sheego wahakada iyo xoolo soo hel iyo wix la mid ah iyo tolkaa kor u qaad marka taas ayada nabigeena alay slat slam wuxuu ku sheegay in jihaadka dhabta ah uu yahay kaas weyaan xadiidka toban iyo toddobaad can cabaad ibni tamiim waxaa laga wariyey can ammihi wuxuu ka wariyey zayd ibni caasim alansaari way adeerkiisii radia allahu tacaala canhu annahu zayd ibnu caasim alansaari ayaa shakaa u sheegtay ilaa rasuulilah rasuulka lagu sheegtay arajula ayuu u sheegtay weyaan meesha aada loo fiiriyo laba shay unbaa kuu furan kitaabkan hadda aan hayno nusadan ama wixii la mid ah waxaa qoran annahu shakaa ilaa rasuuli illaahi rajulu ayaa qoran sax maaha isma qaadanays sida saxda maxay tahay in la yidhaahdo annahu zayd ayaa shaka u sheegtay ilaa rasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam alrajula nin ayuu ugu sheegtay ama nin xaalkiisu u sheegay ma garata iyo in la yidhaahdo annahu shaniye oo damiir shaani laga dhiga shukiya waxaa looga sheegtay ama loo sheegay oo loo binay lilmajhuul ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alleh waxaa looga sheegtay alrajulu nin xaalkiisa ayaa looga sheegtay oo loo sheegay oo rajulkaas ay noqoto naaibulfaacilki ay noqoto haddii shakaa la yidhaahdana alrajulana waxay noqonaysaa mafcuul ay noqonaysaa haka arajula fadal maxay noqonaysaa inaad ka jawaabtaan ma lama waday kitaabka aka shaka zaydun arajula arajula maxay noqonaysaa waa intaas waa mafcuul bihi waxaan ku soconaynaa sida kitaabku qoran waana saxaynaa oo arajulu arrajula ka dhigaynaa nuskhadii hore qofkii haysto muxuu ahaa xaashiyadii qofkii haysta shanwani xaashiyadiis qofkii haysto waxaa weeyaan waxaa qoran arajula ayaa qoran miya mise arajulu ma aqaan kole fiiriye nacam anahu shaniya shaka anahu zayd shakaa wuxuu sheegtay anahu zayd shakaa wuxuu u sheegay ilaa rasuulilah rasuulka arajula nin buu u sheegay alladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiiyo ama la malageliyo ilayhi isaga annahu isaga yajidu inuu hela ashaya shay inuu dareema fi salaati salaad isagoo ku sugan inuu shay dareema ninkaas xaalkiisu nabiga u sheegay maxay tahay in weysada ay ka burtay oy dabayl ka soo baxday ninka inuu ka shakina nin xaaladiis saas ay noqonayso oo arintaas ay ku dhacday arintiisu nabiga calahi salaat slaam weydiiyey oo nabi allow ninkaas xaaladiisi waa sidee qofka isagoo salaada ku jira ayaad waxaa dareemaya war wax yihiin waxbaa yaraa ku dhici arrinta ayada ahna ibliiska shaqooyinka dhibka badan ood ummadda in badan ku fasaadiyay ka mid tahay dad soomaad arkin markay masqulaha galaan ah, ku hayo oo maanta laba iyo tobanka istibraa rafaadsan wuu soo muxuu istijooni kadibna wuxuu dareemaya qoyaan masqushu ku noqoni baabkaas waxaa weeyaan qofkii raba inuu akriyo talbiis ibliis kitaabka ha ariyo talbiis ibni jawsi kitaabkaas wuxuu ka sheekayna markaad aragtaan afkumaad qabsanaysaan waana taqanaan marka ninka isaga marka markuu nabiga xaaladiis u sheegay fa qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alيh ali wasalam laa yanfatilu yuusan ka soo bixin salaadda ood ka go'in salaadda walaa yansarif yuusan ka tegin oo salaad yuusan ka bixin ka noqonin oo ka jeesanin xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo sawtan dabeeshaad soo baxday sawtkeeda ilaa uu ka maqlo aw yajida ilaa uu ka helo riixan bufaaceedii urkeeda ilaa uu ka dareema yuusan ka bixin ibliiska wax uga xanuun badan lama arka arintayda isagoo wax intuu isku dadayay isku unmalmalookay isku hagaajiyey kadib laga dhegaysan oo beelaa tahay arrinta dhib badan bay ku tahay marka nabigeena wuxuu ku siiyey hadal cad oon laablaab haba yaraatay lahayn oo ah xataa yajida xataa yajida yasmaca sawtan aw yajida riixan inuu ilaa ka maqla sawt ama u riix ka arka wayaan waa culamada tana yidhahdaan alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin haddii marba ay meesha taalla shaki kuma zuulaysa arrintaas iyada marka culimmada waxay leeyihiin qofka noocaas ay ku dhacdo oo salaadda ku jira jamaahiir ahlicilmi oo imaam shaafici uu ka mid yahay waxay qabaan habay yaraata inaan dhag jalaq loo siinayn abadan ama salaad ku jir ama xitaa adoo banaanka socda ku yihahda ni weysadu waa kaa jabtay haddaadan hubin inaan dhaj qaloosanaynin ayay qabaan w jamaahiir ahlicilmi marka baabka isaga ah haddii weyse aad marka isku ogeyd oo tiraa weliya weyse qabtaa mise weysadu waa kaa jabtay maxaa la qaadanaya alyaqiinu laa yazuulu bishak xadiidkaa marka saasaan kaga baxnay xalay xadiidan soo marnay oo ahaa xadiidkii afartii shay oo la amray reer bani qays fii cabdi cabdi qays iyo afartii laga reebay markaan ka hadlaynay waxaan sheegnay alxantamu waاddubaau waاlnaqiiru wa almusafat oo almuqayar afartaasaan sheegnay nabigana sal allahu alيh ali waslam ayaantii hore ayuu u diiday xadiidka marka qaybtaas dambe nabigana alay slat slam mar dambe ayuu ka warramay wuxuu yidhi waxaan inka reebay arrinta ayada ah horaan inka reebay laakiin hadda waa idiin furan tahay dhammaantood muxuu wax ku shubta casiir ku shubta waxaad abtaan ku shubta laakiin wax muskir ah oo khamraha cabbina saasuu nabigeen yidhi alayh salatu slam islaamniday ku cusbaayeen marka qori iqiiqiis waa laisla tuura ayay ahayd maalinta hore qori iqiiqiis waa laisla tuuraa ee arrintuu nabigu u dhigay alayh salatu salaam laakiin markii dambe markay islaamka fahmeen oo wax badan ogaadeen nabigu u furay alayh salatu slam arrintayd waa inay ku intaba ku biyo dhigan karaan inay muxuuaha casiir ku iyo waxyaabahan juiska ku shuban karaan wahaakada waa loo ogolaaday laakiin wuxuu ku qayday wax muskir ah oo khamr ah inaan la cabin idan xadiidka qaybtaas dambe nahyigaas waa mansuuq weeyaan bannaankaa loo tuuray saa ula socda alxadiid athaamin cashar xadiidka sideed tobnaad can abi qataadata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu qataada ninka la yidhaahdo alxaaris ibni ribciy weeyaan bikasri ra qaala wuxuu yidhi abu qataada qaala rasuulu llahi sal sl rsulka al wuxuu yidhi idaa baala axadukum midkiin hadduu kaadiyo falaa ya'hudanna yuusan qabanin dakarahu xibinta taranka yuusan qabanin biyamiinihi yuusan ku qabanin yuusan ku taabanayn wayaan gacanta midigta walaa yastanjii yuusan ku istinjoonin biyamiinihi midigta yuusan ku istinjoonin uusan nijaasada iskaga zuulin walaa yatanafas yuusan ku neefsanin hadduu wax cabaana fil ina waalki asagoo afka ku haya inuu caba ood ku neefsada yuusan samaynin saddexaas sheeu nabigan shega alai sla slam haddii la kaadina waa in marka mxua xibin taranka lagu qabta bidaxda haddii qabasho ay noqoto kadalika oon lagu taabanin waxaa weeyaan istinjadiina inaan mxuu ahaa gacanta bidaxdeed lagu dhaqin oo gacanta midigta lagu dhaqin cafwan oo madaxda lagu dhaqa ayadna nabiga amru bihi alai slat slam haddii waal biyo laga cabaana in eh, aan lagu neefsanin nabigan alai slat slam markuu biyaha cabaa ama caanaha cabaa saddex jeero cabi jiray intuu qurquriya markay neef qabato iska qaado neefsado kadibna saas hakada saasuu samayn jir nabigan alai slat slam marka su-aal yar oo ah oo annaga haddana khusayso kabaha ayaan qaadanaa kabaha waliba hadda nairobi la roon yaha waxbaa la gashtaa laakiin mararka qaaroon bac la gelin dadka waxay ku qaataan gacanta midigtaa soo ma lagu qaataa arrinta ayadaa ka warrama masaladaas ayada ah waa masalo u baahan in dib looga laabto inaad kab gacanta kusoo qaadda dhiiqada nairobi iyo wasakdeeda iyo nijaasada iyo dhibaatadeeda aad midigtaa usoo qabato masaajidka aad soo aado mididkuwad bidadina waa ku laafiyanaysaa ama waxa lagayaba kitaabkaad inaad ku wadataba kitaabkii qur-aanka ah ama kitaabkii cilmiga aad wadatay ama alaabtaadi fiicneed bidxaad ku wadataa midigtana maxaad ku waddaa gacanta maxaad ku waddaa kabihii dhiiqadii iyo rafaadkii iyo dhibaatadii muxuu kadibna nin akhyaara ka hor imaaday inaad talaanta rabtaa laba shay unbaa kuu furan inaad muxuu kabti aad la aado halkaas markaad intaad kabti u taagto halkaasba ku qabto waa qodob iyo inaad intaad la boodo gacantii aad kabti kaga qaaddo kabtiio gacantiio marka muxuu ahaa dhoobaysanoo khariban aad kadibna aad kula badwadaadki labadaas ka mid on ah, sooma nimio marka aniga horta adii hadda ayad ama xadiid uma soo daliilinayo laa shaka oo hadda muxuu ah uma hayo laakiin muruucada waxay keenaysaa iyo caqliga wuxuu keenayaa iyo tanazuha wuxuu keenayaa in qofka uu gacanta bidaxata kabtiis ku wato weliba khaasatan markay kabta ay muxuu ahaa ay dhooba ii leedahay bac ku jirin ayada waaba sii min baabi owlawa inaad bidxad ku wadato ilan bidxda waxaa loogu talagalay waxyaaba wasakda ah, lagu zuuliye sooma midigtana aad waxyaabaha ayibaadka ah aad ku wadata waxaa weyaan afkii inaad ama sanki taabataa damacd sooma aad ka fujin ka qaadaysaa wasakdii iyo jermiskii sankii aad saaraysaa wahaakada wejigaa iskaga tiraysaa waxbaad ku cunaysaa gacantii wahaakada wax badan baa runtii marka masalada iyada ah wadaad mar aan mxuu ahaa kitaab yaroo mxuu ahaa aan ku arkay ayaa arrinteeda ka warrama ayaan ku arkay oo ahaa koleyba qofkii de axaba yaud ma laa mxuu ahaa kole daliil aayad ah iyo xadiid uma hayo laakiin laa shaka muraada inay ku jirta ii muuqata aniga wallahu aclam in qofka isku tarbiyay inuu gacanta bidata qabiis ku qaato xitaa baca kugu jiran bidata kaga qaado naam xadiidka tobani sagaalaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabi nabigu wuxuu ka waray abu hurayra sala allahu alay wasalam ana rajula ninbaa ra'a wuxuu arkay kalban ay oo yakul cuna ahara dhoobada dhoobada cunaa qoyan mina alcaash min ajli caash oon awgiis ayuu mxuu caradii qoyneed ama dhoobadii rayska ahayd ayuu mxuuah saa u cunaya ninki marka naxariis baa qabat fa akhada rajulu ninki wuxuu qaaday khufahu sogoskiisii adkaa uf haddii uf waa la yidhahdo dee uf ma taqaanaan ma la yaqaanaa sogos adag sogos adag weeyaan marka ofka waa kaas oo hadda qolyahan tabliiqa raggan tabliiqa ayaa in badan ama bakistaaniyiinta iyo hunuudda ayaa u badan oo keenaan kale haddii baytmaal aad tagtaan qofka qof aan aqoonin waa soo arki karaa soo ogaan karaa qofkaas waana shay la xihan jiray oo axkaam badan masxul khufayn iyo xugun badan oo ka ratimaa weyaan qofkaas ayuu ninka watay qofka ayuu siibay faahada rajulu nink wuxuu qaatay khufahu khufkiisa ayuu qaatay fajacala wuxuu gudagelay yaqrifu inuu ku soo daro lahu aygi bihi bilkhufi qofka ugu soo daro biyi inugu soo daro xataa arwaahu ilaa ka cokonaysiiyo xataa arwaahu ilaa uu ka cokonaysiiyo ilaa uu ka dharjiyo weyaan ah, biyihii fa shakara allaahu lahu ilaahay baa u mahadnoqoy oo u abaalguday ninkii fa adhalahu wuxuu geliyey abaal gudkiis wuxuu noqday aljanna janna ayuu geli weyaan ina fii kulli kabidin ratbin sadaqa weyaan beer kastoo qoyan oo gaajo balbalinaysa ama oonu balbalina ood muxuu qaboojisay sadaqa kugu sugan xadiidka labaatanaad waan ka soconaynaa can caaishata radi allahu tacala canha ana rasuula allahi sal sl rsulka alle qaala wuxuu yidhi in idaa nacasa hadduu lulmoodo axadukum midkiin wa huwa isagana yusalli uu tukanaa haaliban waa salawaadka sunnada ah weeyaan habeenka qiyaamuleylka iyo la midka ah idaa nacasa hadduu lulmoodo axadukum midkiin wahuwa yusalli isagoo tukanaa falyarqud ha saaxdo xataa yadhaba canhu ilaa uu ka taga annowmu hurdad ilaa ay ka dhammaato ama ay ka yaraato ha saxda weeyaan fa ina axadakum midkiin maxaa yeelay idaa salla hadduu dukada wahuwa naacisun isagoo muxuu ahay lulmaysan laa yadri ma ogsoona lacalla waxaa dhici karta yastakfir inuu istikfaar u socdo oo inaad muxuua ah ilaahay dembigayga dhaaf inuu rabo fa yasuba kadibna uu habaaro nafsahu naftiis u habaaro ayaa dhici karto oo meeshii marka booskii aad wanaag iyo dembidhaaf raadinaysay habaar uu kugu dhaco dhiboot marka saaxo weeyaan oo hurud ilaa aad hurdada marka meel ka gaarto kadibna soo kac weeyaan saasuu nabigeenna alah slat slam xadiidka labaatan iyo koobaad can caaishata radi allahu tacala canha annaha caaisha kaanat waxay ahayd taqsilu mid dhaqdo almaniya manida ayay ka dhaqi jirtay min thawbi nabiyi nabiga maradiisa ka dhaqi jirtay sala allahu aleyh waalih wasalam uma intaa kadib caaisha waxay leedahay xadiidka qaybta hore waxaa weeyaan macna lagu warinhaya alriwaaya bilmacna weeye qaybta hore can caaisha annaha kaanat taqsilu almaniya min thawbi nabiy ninka caaisho ka wari ayuu wuxuu ku warinayaa bilmacna macnuhu ku warinaya lafdiga caaisho maahan qaybtan dambana iyada wark hadalkeedii oo mxuu aha bilaf weeyaan riwaayat alxadiid bilmacna wa riwaayat alxadiidi billaf kaliya muxadisiinta waa baab la yaqaano insha allahu tacaala musalax iyo meelo badan baa lagu gaari doonaa marka uma intaa kadib waxay leedahay marka uma intaa kadib hadalkeedi way hadalkaa dambe uma intaa kadib araahu waxaan arki jiray leedahay fiihi maradii gudaheeda ama dhexdeeda waxaan ku arki jiray buqcatan gobol ama buqacan gobollo ayadoo ah, minadii ama qoyaankii meeshii la dhaqay iyadoo gobogobol ho muuqato oo lownkii midabkii weli muuqda ayaan arki jiray ay leedahay wa fii riwaayatin ukhra riwaayad kalena buqacan buqacan gobolgobol iyadoo ah ayaan arki jiray ay leedahay radi allahu tacala anha saabuunadan iyo waxaan mar hal mar muxuu ah, waxaan zuulinaa aad looma haysanin marka inta tabarun baa wax la laqi inta tabar la awoodo baa la laqi jiri tirada badanna maba jirinba weyaan halkaas mare ayaa marka iyadoo qoyan ayaa salaadda lagu soo aadi jiray waxaad garanaysaan adduunkan hadduu qiimi leeyahay nabi maxamed alai slat slam ee wax badan laga siin lahaa marka waxyaabaha laga qaata xadidka waxaa ka mid ah ahaaratu almaniy manida aadamiga ah inay daahir tahay laga qaadana weyaan xadiidka labaatan iyo labaad an caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha kaanat waxay ahayd ixdaana mid annaga gabdhihii muslimaadka ka hadlaysa taxiidu mid xayd uu ku dhaca uma intaa kadib taqridu waxay fufujin jirtay ama ay burburin jirtay addama dhiigga xaydka ahay oo qalalay min awbiha maradeeda ay ka burburin jirtay ama cidada ha ku burburisa ama marada saa burburisa ay mxua ka jijibin jirtay weyaan cinda uhriha markay daahir noqoto fataqsiluu kadibna meeshii ay burburisay iyo dhiigga ay ka qaaday ayay dhaqi jirtay wa tandaxu kadibna waxay ku firdhin jirtay calaa saa'irihi marada meelihii kale oon mxuu ahay dhiigga usan gaarin ee biyo lagu rusheen jiray oo lagu shibi jiray ay ku rusheen jirtay uma intaa kadib tusalli fi oo ku tukan jirtay idan nijaasadii meesha ay ku dhacdo maa la zuulinaya markee la zuuliy inta kalena mxuu aha min baab shaki baxayan mxuuaha biyo ugu faafin aan ugu mxuuaha firdhin jirnay ay leeda radi allahu tacala canha wa ardaaha xadiidka labaatan iyo saddexaad can caaishata radi allahu tacala canha nacam adiiskaas minida waxay leeyihin eh, waa xaaraan waxaan bayn u ah caaisho way dhaqday waxaan najaas lama dhaqo haddii ay arrintaa jirto waxay buqacda arki jirta maxay marka waxay leedahay waxaan arki jiray nijaasadii laftarkeedii cafwan eh, minadii oo gobol gobol ahoo muuqatay aan arki jiray leeda inuu ka jawaabo qofka isaga mar kale xadiidka labaatan iyo saddexaad can caaishata radi allahu tacala canha ana imra'ata islaam ama qof dumar ah oo min alansaari ree ansaareed ka mid ah gabdhihii qiimaha badnaa oo weliba aan xishoodka uusan ka reebi jirin in ay diintooda bartaan sida lagu ammaanay qaalat waxay tii linabi wuxuu tiri nabiga sal alla alay slam kayfa aqhtasilu saan ugu qabaystaa nabi alla min alxayd xayd hadduu iga go-a saan u qabaystaa nicma anisaau nisaau alansaar lam yakun yamnacuhuna alxayaa min altafaquh fii diinihin markaas arrintaas markay weydiisay nabigeena alai slat slaam qaala nacam qaala wuxuu yidhi nabiga khudii waxaad qaadataa gabaryahi ree ansaareed firsatan gobol yar oo maro ah firsada waa gobol yaroo maro ah khira amaba gobol yaroo suuf ah ayaa firsada la yidhahda suuf yar ama maro yar qaado khudii waxaad qaadataa firsatan gobol yar oo maro ah ama suuf ah mumasakatan oo la barfuumeeyey la cadareeyey cadar la mariyey oo la udgiyey marana yaroo nadiif ahoo la udgiyey udug muxuu ah in la mariyey qaado fatawadaii alaaan saddex jeer isku nadiifi fatawadaii weysadii caadigeed maatan waa isku nadiifi weyaan fatawada isku nadiifi alaaan saddex jiro nabiga sal sal alay slam uma intaa kadib gabadhi warkay kuso celisa kayfa seenoo seen yara xadii riwaayaad kala caddaynayaan sideen ugu weysaystaa maxaan sameeyaa markaasaa fastaxya uma ina nabiy nabiga sal l slam istaxya wuu xishooday kaana aktaru xayaaan min alkhadraai mina aljaariya aw albikr fii khidriha nabiga aad buu xishoodna alay slat slam wuu xishooday faaraba kadibna wuxuu leexiyey biwajhi wejigiisu dhan kale u leexiyey aw qaala wuxuu yidhi tawadaii biha riwaayaad kale subxaana allah tawadaii biha taahrii biha ay ahaayeen ku muxuu aha isku nadiif caaishaa meesha taagan marka faahadtuha kadibna garabkaan ku dhigay dhab faahadtuha gabadhii ayaan qabtay oo fajadabtuha waan soo jiiday xaggaan ula baxay faahbartuha waxaan u sheegay bima yuriidu nabiya nabiga wuxuu doonaa sal allahu aleh wasalam markay qabaysata gabadha oo wixii iska nadiifisa meeshaan damulxaydka waa wax muxuu ahaa kulayl badan oo wax mxuu ahaa aad gufaaciisa iyo urkiisa mxu uusan fiicnayn oo aad mxuuaha ur badan wahaakada meeshii markuu gubayaa cadarkaas marka noocaas kimi waxaan dee mana jirin ayaamihii cadarka isaga la marsan jiray baalkan mxuah chemicolka ohoo mxuu ahaa ay ka buuxdo baladan oo ma ahayn waa ka duunaay hadda waxaa laga yaaba bahalkan sprayga iyo waxyaabaha noocyadan haddii hadda meesha iyada lala aado inay dhibaato keento ilaa laga hubsado inay dhibaato ay lahayn laguma degdegaan laakiin berigaas cadar abiici ah oo waxyaaba mxu natural laga sameeyey ayaa la isticmaali jiray miskiga wi lamidkaha la isticmaali jiray marka in meeshii marka maadaama shiir iyo ay leedahay in maradaas kadibna inta la mariyo cadarkaas la yaraqooya kadibna meeshii biyaha la mariyo lasoo nadiifiy mar labaad lagu soo mxu carfiyo saasuu nabigu ujeeda alayh slat slam saasaan u sheegay marka sidau nabig nabi alah slat slam xadiidka labaatan iyo afraad can anas bni malikin waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nabi nabigu wuxuu ka wari sal allah slm qaala nabigan wuxuu yidhi in allaha alla weyne tacala kor ahaye wakala wuxuu uxli saaray biraximi ilma galeenka ama raxiimta wuxuu xil saaray malakan malag ayuu xil saaray yaquulu wuxuu leeyay malagii marka yaa rabbi rabbigeeyow nufatun waa nuad ay huwa meesha waxa meesha ku jira nufatun waxa weeyaan waa in yaroo candhuuf waxaa kaloo bannaan nufatan in la yidhaahdo oo waxay noqonaysaa khuliqat nufatan ama saarat nufatan waxay noqotay nudfo oo mafcuul bihi ay noqonaysaa tan horena waxaa weye khabar ay noqonaysaa marka waxaa weeyaan yaa rabbi rabbigayu nudfatun weeyaan yaa rabbi rabbigayu calaqatun waa in yaroo xinjir ah, dhiig yar oo aruuray weeyaan yaa rabbi rabbigayu mudqatun waa cad yaroo gobol yaroo hilibah fa idaa araada allah inta ayada malagyaa sheegi ilaahay wuu ka ogaan badan yahay laakiin wuu sheegi ilan waa u xilsaaran saasay maraysa ilahay wuu ka ogsoon intaan la abuurin qabla an yakhluq ay shay kaana yacrif allah tabaaraka watacaala faidaa araada markuu doono an yaqdiya inuu taam yeelo yaqdiyadan bimacnaa yutima weyaan an yaqdiya inuu taam yeelo khalqahu abuurka nudfada ayada oo calaqada martay oo mudqada noqotay markuu inuu taam yeelo rabbi doono qaala wuxuu leeyahay ninka la yidhahdo malagii wuxuu leeyahay adakarun rabbi yowma dakarba oo mxuu ahaa ma laba ma ninba amunha ma dhadiga shaqiyun ma qof ahlu naar ah oo mxua dhur darsadaya am saciidun qof dhuroobay oo ahlu janno miya ah. faman risqu rabbiyow muxuu cuni doonaa maxaa risquu noqon doona maxaa la siin doonaa faman ajalu goormuu dhimanayaa ajalkiis ilaa intuu ka egyahay fayaktubu markaasuu qorayaa fii baطni ummihi hooyadii calooshiisa isagoo ku jira wixii loo sheegay oo risiqiisii iyo ajasiisii iyo waxaa weeyaan shaqinimadii iyo iyo mxuuaha iyo saciidnimadii iyo ragnimadii iyo dumarnimadii ayaa halkaa lagu qoraya waan soo marnay fi arbaciin xadiidkii fa mima alcamal maxaa loo camalfalayaa icmaluu fakulun muyasaru lima khuliq xadiidka labaatan i shanaad can jaabir bn cabdilah waxaa laga wariyey iyo abi saciidin labadaa nin sallayaa waxay ku tukadeen fi safiinati doon ama markab ayay ku tukadeen qaa'imayna ayagoo taagan ay tukadeen weyaan doonta in mxua ah, lagu tukan kara iyadoo la taagan yahay ayaa loo daliishanay xadiidkan wa qaala alxasan albasri wuxuu yihi radi allahu tacala canhu tusallii qof yahow tuka qaa'iman adoo taagan tuka maa lam tashuqa haddaadan dadka kula saaran doonta aadan dhibin maa lam tashuqa haddaadan dhibin calaa asxaabika dadka asxaabtaada oo doonta kula saaran haddaadan dhibaynin adoo taagan duka taduuru waad la wareegaysaa macahaa ay maca alqibla qiblada ayaad la wareegaysaa wailaa haddaadan awoodi karin oo qibladii aad ula dhanka ay la aaday markay doonta maalan waxay u socotaa dhanka qiblada u socotaa dhankaasaad u jeesanaysaa markay saa u leexato adiga qibladii aggeeda qiblada ma doonanaysaa wailaa haddaadan awoodin ood ama dadkaada dhibayso asxaabta dhibayso ama aad qiblada ku toosi karin faqaacidan fadhi ku tuka saasuu leeyahay raximah xadiidka qaybta hore laba saxaabiyaa warisay oo mxuuaha samayn jiray mxua la imaan jirtay waa ficilkoodii qaybta damban taabicigaas xasan ibn abi xasan albasri radia allahu tacala canhu xadiidka lix iyo labaatanaad can anas ibni malikin waa ahar abcan qaybtao ahar weeyaan xadiidka labaatan iyo lixaad can anas ibni malikin waxaa laga wariyay khadimi rasuli lah sal lla slam qala wuxuu yidhi anas kunaa waxaanay nusallii kuwa tukada maca anabiy nabigaan la tukan jirnay fayadacu axadunaa midkanaga wuxuu dhigi jiray dalafa thawbi marada dhinaceeda qayb marada ka mid ah ayuu dhigi jiray min shiddati alxari kulayl dartiis ama awgiis fii makaani sujuudi meesha lagu sujuuda ayuu maradiisi aad watay go aad watay qayb ka midu dhigi jiro ku sujuudi jiray arinta ayada marka alama aalaaa abu xaniifa iyo imaam maalik iyo imaam axmed waxay qabaan inay wax dhibaato lahayn cimaamadaada haddii aad mxua hortaada dhigato ama kulayl udhiga ama boor udhiga ama meel yar mxua shiirayso oon aad nadiif na ahaato haddii aad maradaadii ama imaamadaadii ama go-aagii aad qayb dhigato qaybna aad aad mxuaha ay ku saaran tahay wax dhibaato inay lahayn imaam shaafici maya wuxuu leeyahay ma lama ogola ilaa bishari waaxid ilaa idaa lam yataxarak bixarakatihi haddii waxaan marada ay kula dhaqaaqayso markaa istaagtana ay kula istaagaysa markaa kula fariisanaysa salaad waa buraysaa ma soconaysu leh waadna taqaanaa anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi fi safiina wa fii matni abi shijaac marka waxaa weeyaan arrinta ayada imaam shaafici saasu qabaa laakiin wuxuu leeyahay haddii marada ay weyn tahay oo go weyn oon kula dhaqaaqayno dhulka qayb iska taalla qaybna adig saaran oo aad u tegayso oo mxuu aha meeshaaad ku sujuudaysa ay dhaqdhaqaaqaynin taas dhib maruu leeyahay marka taana iyadana waxaa weeyaan in la ogaado laakiin waxaa ka asal ah jamaahiiri ahlicilmi meesha ay mareen saxaabada nabigana alai slat slam ay samayn jireen nabigana uu ku ogaa dhibna usan arki jirin xadiidka labaatan iyo toddobaad can anas bin malikin ana nabiya nabigeena sala allahu aleh waali wasalam ra'a wuxuu arkay nukhamatan xaaka ama qaaxa candhuufta adag weeyaan waxaa la yidhahdaa nukhaamada wixii maskaxda ka soo baxa amaba feeraha ka soo baxa labadaas ayaa nuqaama la yihahdaa laakiin candhuufta caadiga ah ama busaaqa waxaa weyaan wax afka iyo muxuu ahaa meelahan dhow kasoo soo baxa weyaan ama muxuu ahaa meelahan kasoo soo da'a laakiin nuqaamada waa ama maskaxda wax ka baxa amaba xabadka iyo feeraha ka baxa ayaa la yidhaha nuqaamada xaaka ama khaaxa wax tirahda marka nabigu wuxuu arkay nuqaamatan xaaka ama khaaxa qaaxa oo fii lqibla qiblada masjidka saa ugu dhegan ayuu arkay faxakahaa nabigu wuxuu ku xoqay biyadihi ashariifa artiisgacantiisusaguoga nabig ala sla wa ru'ya waxaa laga arkay minhu isaga karaahiyatun nicitaan aad u weyn oo naca arrinta ayada ah ficilkaas ficil xun inuu yaha nabiga wejigiisa laga akhristo weyaan aw ru'ya waa la arkay karaahiyatun karaahiyatuhu nicitaanka uu nabiga nacay lidalika arrinka asaga iyo washidatuhu waxaa idiin qoran washidatahu maya shidatuhu weyaan iyo dhibka arinta ayada calayhi say u dhibtay ayaa laga arka weyaan washidatuhu calayh wa qaala wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaago yusalli isagoo dukana fa inamaa yunaaji rabbahu rabbigiisuu la koodaya rabbigiisuu la hadlayaa subxaana wa tacaala aw rabbahu rabbigiis ayaa baynahu isagii wa bayna alqibla u dhexeeya weeyaan ee falaa yabsuqanna yuusan ku candhuuftufin fii qiblatihi qibladiisa qofka candhuufta yuusan ku tufin walaakin can yasaari bidaxa ku tufo aw taxta qadamayhi labadiisa lugood hoostooda ha ku tufo uma intaa kadib ahada nabigu wuxuu qaatay arafa ridaa'ihi go'iisa darafkiisuu qaatay fabasaqa fiih wuu ku tufay nabiga alai slat slam waradda kadibna uu isku celceliyey bacduhu bacdahu qaarkiis calaa bacdin barka kale muxua isku celiyey saasuu iskuga tirtiray weyaan wa qaala nabigu wuxuu yidhi aw yafcal aw yafcal ha sameeyo haakada saanoo kale ha sameeyo weyaan saasuu nabiga alai slat slam marka nuaamada iyo candhuufta iyo nadaafad xumida masjidka looma ogola dabcan waa wax la yaqaano arinta marka hadda furan waa midaan midda furan maanta tan weyaan weliba tan xataa looma baahna tisha isku soo gadanaysa ood jeeb ka buuxsani ama maro yaroo mxuu aha toban shilin aad soo gadanaysa oo jeebka ugu jiri waad iska nadiifinaysaa taas ayaa markaaga filan cimaamadaadi iyo go-aagi iyo waxaagi shaalkaagi iska hadlayna laakiin middii muxuu aha bidax in loo tufo ahayd ama dhulka loo tufo ahayd waa wakti xilli meesha ay ahayd masaajidda waxay ahaayeen rimaal qaruurax iyo dhagxaan iyo waxaa weyaan boor iyo meel iska bannaan ahayd meel ma ahayn gogashaan saaran oo wax adduunkan lagu hagaajiyo qofkii maanta andhuufta waa in la bixiyo waa in banaanka la aadiyey wayaan hadal ma qof xataa lalama sugaya maamulka masjidka dadka masjidka joogaa bixin bananka la aadinaa sooma marka baabka isaga waa noocaas weyaan baabka marka marka maanta furan oo hadda masaajidda dhexdeeda khaasatan ku furan waa kaas laakiin haddii wixii la xugun ah oo meel bannaan oo kaliga ku tukana iyo eh, meel noocaas iyo wade waa kaas dhib ma insha allah nacam an caaishata waxaa la weri xadiidka labaatan iyo sideedaad qaalat waxay tiri caaisha kaana nabiga nabigan muxuu sal allahu alay waslam yuxibu mid aad u jecel atayamuna midigaysiga in midig midigta la isticmaalo oo midigta muxuu ahay la adeegsado ma mastataaca intuu karo fii shanihi arinkiisa arrinkiisa kullihi dhammaantiis ayuu nabiga alayh slat slam jeclaan jiray fii uhuurihi markuu weyse qaadana oo dahaaro qaadana inuu midig ka bilaabo ama qabaysa noqoto ama weysada ha noqoto weyaan dahaaro qaadashadiisa iyo wa tarajulihi markuu nabiga shanlaysana calayhi salaatu wasalaam iyo wa tanaculihi markuu kaba xihana nabiga wuxuu jeclaan jiray inuu midigtu bilaabo hadduu kab xihana midigtu ku bilaabaya hadduu shanlaysana nabiga midibtu ku bilaabaya hadduu isnadiifina ama weysiisana midibtu ka bilaabaya wahakada nabigeena saasuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam nacam hay kasta oo shariif oo wanaagsanna saas weyaan nacam waxaa dhici karta hawarkii hadda aan sheegay oo ahaa in kabta midigta lagu qaato iyo xadiidkaana ay mxuaha si on isu yaragelayaan sooma warka isaga adinka idinta markaad yeelaysaan nacam ta ayada kollayba qaaditaan lagama hadlin in lug wax la geliya laga hadlay in lug wax la geliyey oo waxaa weeyaan lagu socdaa laga hadlay taya mxua tanaculihi lakiin gacanta in lagu qaado baab kale u haytaa isaga xitaa nabigan ala sl kabaha sag maba qaadan jirin rag baa u qaadi jiray marka masalada waa ijtihaadi abcan waa un arrin ii muuqata oon isleeyahay ama ay ku habboon tahay dawqa xasanka ah iyo muruu'ada iyo nadaafadda iyo sharafta inay keenaysa inaan lagu qaadanin gacanta midigta kabaha waana u fiirsada qof kasta ama aqlabka dadka waxaa lagu qaadana midigta ad aragteen sababtana ma garan karti waxaad fahmi karin nacam xadiidka labaatan iyo sagaalaad can kacb ibni malik waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi kacab can kacb bn malik waxaa laga wariyey ibn maalikin can kacb bn maalikin kaana wuxuu ahay annabiyu nabigeena sala allahu aleyh wasalam idaa qadima hadduu ka soo gala min safarin safar bada'a wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masjidku ku bilaabi jiray oo fa sallaa fiihi uu ku tukan jiray barqiinoo nabiga imaan jiray inta badan kadibna masjidku ka bilaabi jiray arrinta ayadaana waxaa weeyaan xikan badan baa ku jirtay waxaa ka mid ah horta in salaamta u horraysa aad masjidka alla ku bilowdo ood ilaahay xiriirka aad ku bilowdo ilaa allihii ku nabad keenay allihii muxuu ahaa ku soo guuleeyey ood ku mahadaysa tan kalena waxaa oo dumarkii ay kawar helaan ilmihii ay ka war helaan guriga lagu nadiifiyo qoftii dumarkaageed hataa ay mxuu ahaay ka qabto in loo soo socdo oo ishabayso wamaa ilaa daalika arrinta ayada waas xikmada loo diiday in habeenkii tuluqat lleyl ama an yatluqa arajulu ahlahu fi lleyl habeenkii qofki inuu mxuu aha reerkiisa ah, habeennimo uu mxuu ahaa kusoo guura waxa loo diiday weyaan su-aasha marka imaan karta waxay tahay hadda maanta telefoon aan la helay inaad mxuu ahay sagaal saa gurigaas timaado tirado waan soo socdaa ogaada ka warrama ya shareecada wixii macquululmacnaa oo macnihiisa la yaqaano oo xikmadda loo jiday la yaqaano in badan culamada waxay leeyihiin haddii arinta ayada marka ay isbedesho waa la samayn karaa wlcilmu cind allahi caza wajal nacam can abi hurayrata waxaa laga wari radi allahu tacala canhu allah kala noqday ana rasula xadidka soddonaad weeyaan ana rasuula allahi sal l sl nabiga al qaal wuxuu yidhi almalaaikatu malaaigta tusallii way u ducaynaysaa calaa axadikum midkiin maadaama intuu ku da'am yahay fii musallaahu makaana dukadkiisii meeshuu ku tukaday ilaa uu daa'im ku yahay malaa'igta qofkiina ka mid ah way u ducaynaysaa alladii makaana tukashadaasoo sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdi ilaa uusan weyse oo weysada ay ka jabin wayaan oo dabayl waxnocas aynan imaanin taquulu waxay leedahay allahuma kfir lahu ilaahu dembigiisa dhaaf allahuma arxamu ilahu naxariis saasay leedahay saasuu nabigeen le alah salatu slam waa wax aad weyn ragga masaajidka daa'ima fadli badan baa helayaan xaqiiqatan xadiidka soddon iyo koobaad waxba muxua milacsanayna waa soconaysaa baasha hala diyaargarooba xadiidka sodoni koobaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra sallaa binaa rasulla rasuulka alle wuxuu muxuu ahaa na dujiyey ixdaa salaatay alcashiyi salaadaha galabta la tukado galaboodka la tukada waa duhurkii casrkii mid ka mid a ah ayuu na dujiyey qaala ibnu siriin ibnu siriin wuxuu yidhi samaaha abu hurayra abu hurayra wuu ii sheegay wuu magacaabay walaakin nasiitu ana anaa hilmaamay midma duhur amuu yidhi ama casr uu yidhi laakiin anaa hilmaamay faqaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi Eh, fasalaa bina wuxuu nabigeena dujiyey rakcatayn laba rakc basuuna dujiyey uma sallama uu salaam naqsaday markuu laba ka dhacay atxiyaad koobaad meeshii annaga inoo ahaydba wuu salaam naqsaday faqaama wuu istaagay nabiga ilaa khashabatin laan geed ah oo macruudatin ku gudban fii lmasjidi masjid ku gudban ayuu nabiga u istaagay fattakaa wuu ku dangiigsaday calayha ku tiirsaday kaanahu khadbaanun qof caraysanna wuu ogya nabiga alai slat slam wawadaca wuxuu marka dul saaray yadahu lyumna gacantiisa midigta ah cala alyusra ayuu saa u saaray nabiga alai sla slam ama saan ha noqoto ama saan ha noqoto ayuu saaray o washabaka wuxuu isdhegeliyey bayna asaabici farahu saa isdhegeliyey ama saanna waa laisu gelin karaa mala isdhegeliyey ama saana laisu gelin karaa hakada isdhegeliyey nabiga alai slat slam wawadaca khadahu dhafoorkiisa marka wuxuu saaray alaymana ee midigta ahaa calaa dahri kafihi kafkiisa calaa cashiisa qaybteeda sare alyusra ee bidxda ayuu nabiga dhafoorkiisa saaray saan markuu gacmaha isu geliyey saasuu u saaray nabig ala sla slam geedkan ku tiirsan yahay ala sla slam o wakharajat waxaa baxday asarcaanu dadka degdega badnaa ama degdegsanaa ayaa banaanka isu tureen way way baxeen min abwaabi اlmasjidi annaga hadda sarcaanku waa ku badana sooma waana sax faida qudiyat asalaatu fantashiruu fi lard wاbtaquu min fadli اllah laakiin baab cusubaa imaadee in la degdegama ahayn kow ay boodeen lakiin dhib waxun baa jira kolleyba fa waxay dhaheen qusirat qasurat isalaat salaaddii miyaa la gaabiyey amaba waaba la gaabi laakiin su-aalay ku fiicanta inay noqoto wa fi lqowmi dadkana waxaa ku sugan abu wa cumar meesha waxaa fadhiyay raggii odayaashii saxaabada culummada saxaabada saabiquuna alawaluun saaxibay rasuuli meesha fadhiyaan labada wasiiroo nabiga fadhiyan cala slat slam fahaabaahu fahaaba waxay ka hibaysteen way ka xishoodeen an yukalimahu nabiga inay la hadlaanay ka gaabsadeen ka xishoodeen ixtiraam ay nabigu qaba alai slat slam wa fi lqowmi dadka waxaa ku sugan rajulun waa raggi loo baahnaa rajulun nin oo fii yadayhi labadiis gacmood duulun dhirraa ku jira waa gacmihiisa yaro dheer dad sooma jiraan jilbaha ay gacmihiis ka yar hooseeyaan way jiraan nacam qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahyow anasiita ma salaada ma hilmaamtay am qasurat asalaatu salaadii miyaa la gaabiyey qaala nabigan wuxuu yidhi lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar lamana gaabinin waa intuu nabiga oga alai slat slam ila nabiga wuu hilmaamaya yansa laa shaka waa bashar inuu salaada kamishay ayaa laga yaabaa midda kale inuu muxuu aha ilaahay subxaana wa tacaala qasada wa huwa alaqlab in xukunkan ummadda aad ku dhaca inta jeer oo hadda aimada salaadda ay hilmaamaan mataqaanaan sahwiga u dhaca bishii waxaa laga yaabaa afar shan jeer aimada inay hilmaamaan masjidkan la joogo sooma weliba rag da yaro dhallinyaro ayina odayaal aynan ahayn waa runtii marka xukunkan waa xukun caamaho muntashira ah oo dhici doona marka ummad in la baraado ilahayna subxana wa tacaala arrintaas nabiga qalbigiisa uga saaray weyaan naam lam ansa ma hilmaami tuqsar lamana walam tuqsar lamana gaabinin faqala nabigeenu wuxuu yihi sal lla slam akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn wuxuu sheegaa masaxba siduu hadalka uu sheegaa maxma u jiraan faqaalu waxay nacam haa nabiga war kale ma samaynin fataqadama horuu maray calayhi salaatu wasalaam fasallaa wuxuu tukaday maa taraka labadii ragcadood ka tagay ayuu nabiga tukaday alayh slat slam uma intaas kadib asalama assalaamu calaykum assalaamu calaykum wuu salaama naqsaday uma intaa kadib ka allahu akbar uu yidhi wasajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuudiisii sujuudiisii mid la mida aw aطla ama ka dheer ayuu nabiga sujuuday alayh salatu salaam uma rafaca ra'sahu madaxu kor u qaaday waxaa weeyaan madaxu kor u qaaday alayh salat slam wa kabara kadibna allah akbar uu yidhi uma kabara mxuu allah akbar uu yidhi wuu kibaarsaday wasajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuudihiisoo kale ayuu nabiga sujuuday alayh slat slam aw aala ama ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxu kor u qaad kabara wuu kibaartay macnaheedu maxay tahay laba sujuud ayuu la imaaday waa sujuudu saawiga ad taqaanaan oo hadda aan u baahnayn in laidin sharxo uma rafaca ra'sahu madaxu kor u qaaday kabara wuu kibaartay intaas halkaas sheekada halkaasi ku dhamaatay faruba marka waxaa dhacda sa'aluuhu inay weydiiyeen ay sa'aluuhu waa la weydiiyey sa'aluuhu saxaabigaa la weydiiyey uma sallama wa calama su'aal yani ma salaamnaqsada nabiga marka oo markii ti hor salaamnaqsiga hore waan ogaanay markuu labada ragcale imaado wuu salaamnaqsaday taas garanay lakiin mar labaad dana ma ku daray oo salaamnaqsi labaad markuu sujuud sahwiga la imaado ma la imaaday su-aashaasaa la weydiiyey fa markaasuu leeyahay nubitu waxaa lii sheega ana cimraan ibn xusayn ibnu xusayn cimraan ibnu xusayn ninka la yihahdo qaala inuu yidhi uma sallama mar kale ayuu nabiga salaam naqsay alay slat slam wa huwa madhabu almaalikiya fi aziyaadaat laakiin madhabkeena waa sida aan samayno caadiga oo taqaanaan isaga wareer badan ma laha w xadidka soddon iyo labaad can abi saciidin waxaa laga wariyey qala wuxu yhi abi saciid samictu nabiya nabiga ayaan ka maqlay sala allahu aleh waali waslm yaquul isagoo leh idaa salla axadukum midkiin hadduu tukada ilaa shayin shay oo yasturuhu ka astura min annaas dadka ka astura oo fa araada uu doona axadun qof an yajtaaza inuu tallaabo ood gudba bayna yaday hortiisa saas u mara falyadfachu ha iska reebo fainabaa hadduu reebitaanka diido oo intaad saa u ishaarto ama aad saas u taabato kadibna aad noqon waaya falyuqaatil hala dagaalamo fainahu shayaanu waa hayaan weyaan hayaan socdomiya maya camalka hayaan wada sheekadii shayaanka iyo camalka shayaan lagu yaqaano qofki dadka inuu waswaasiyo oo dadka mxuaha salaadu ka hadlaya sheekadii wadaa marka hala dagaalamo xadiidka markuu warinaayey ninka la abi saciid alkhudri wiil yaroo dhallinyaro ayaa hormaray isagoo masjid nabowi ku tukana markaasuu iska dafciyey wiilkii waa meeshuu isku maqiiq mar labaad mark saddexaad si fiican buu marka muxuu ahaa meelahaas saljublu u riday kadibna wiilka ordu isdayey amiirkii ayaad u tagay marka oo madiine xukumaayey markaasuu yidhi abi saciida saa ii galay waa loo yidhi abi saciid xadiiskaan u sheegay radia allahu tacala canhu ardaa marka xadiiskaana waa ka weyaan marka dadka dadka hormarana iska dhowrayna waxaa meesha ku jira marka sutrada shayga la yidhaha sutrat lmusalli waxaa noogu fiican imam shaafici wuxuu leeyahay wax un xataa iska dhiga cimaamadan yar meesha ku rida waxaa weeyaan xataa xariiq saa u mari wax yaroo calaamo qalinkaada xataa dhigo sutra ay kuu noqoni laakiin aimada qayb badan oo ka mid a ah waxay leeyihin maya khaasatan alimaam malik wuxuu leeyahy waa in wax taagan oo qadar mu'aharat araxl rarada muxuu ahay neefka amaba dameer faras ha noqdo amaba awr ha noqoto rixliga gadaal lagu yeer tiirsigaas yar wax la eg inay noqoto ayay marka shardinayaan weyn taasaa suura noqon karta calcumuum qofka inuu ka dadaalo oo dadka dukana uusan hormarin ilaa in qofka ma'muun uu yahay ma'muun haddii imaam meeshaan muxuu aha imaam inoo yahay oo ma'muumiintii ay ku xiran yihiin kadibna adigoo dhex mari karta xadii eh, ibnu cabaas radi allahu tacala canhu fii salaat alciid ayuu ku sugan yahay weyaan xadiidka soddon iyo saddexaad can xudayfata waxaa laga wari qala wuxu yhi xudayfa qaala rasul lah wuxu yidhi sal allah alay slam fitnat rajuli ninka fitnadiisa iyo ku xadgudubkiisa oo fii ahlihi uu ku xadgudbo u fitnay ama uu ku fitnooba iyo wamaalihi maalkiisa iyo waladihi waladkiisa iyo wajaarihi jiraankiisa tukafiruha waxaa dhaafto oo lagu dhaafa asalaatu salaad ayaa lagu dhaafaa iyo wsawmu sawm baa lagu dhaafaa iyo wasadaqatu sadaqadaa lagu dhaafaa waalmru wanaagga oo la lagu dhaafaa iyo walnahyu xumaanta o la iska lagu dhaafaa weeyaan fitnada marka qofka ku fitnoobaa ahalkiisa tusaale ahaan xaaskiisa jacayl ziyaado ah iyo koolkoolin ziyaado ah oo keensanaysa inuu ilaahay xuduuddiisa dayaca ayuu u fidnoobayaa oo laga yaaba islaanta inuu sheekay salaadiina muxuu alaaqimay jacayl uu qaba iyo muxuu ahaa qiimayn uu qiimayna waa fitno lagu fidnooba kadalika jacaylka ilmaha iyo maalka iyo waa la kulli dhanka kalena waxaa weeyaan in qofkii xaqi ay lahaayeen ehelka xaqa u lahaa iyo muxuuha ah awlaadii xaqa ay lahaayeen iyo xaqiisa iyo xaqiisa u dayaca qofkii ayadna waa noqonaysaa marka fidnada haddii qofka aad arrinteeda ku dhaca oy fidnada ayadaahna fitna sakaa'ir tahay waxaa dhaafaysa salaada sunnada iyo soonka sunnada iyo waxaa weye sadaqada iyo waxaasaa dhaafayaan haddii laakiin waxay kabaair tahay laabudda min atawba min ixdaasi atawba maca muraacati shuruuiha weeyaan xadiidka afar iy soddonaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ll slm qaala nabigu wuxuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyl yatacaaqabuun waxaa inku cirabtama fiikum idinka malaaikatu malaig baa inku cirabtanta oo isku kiin cirbiso oo muxuu ahaa iskaga kiin daba timaado bileyli habeenka iyo malaaikatu malaa'iga binahaari maalintii waa iscirbinayaan kuwaana tegaan kuwaana imaanayan haakada wayajtamicuuna waxay ku kulmayaan dhammaantood fii salaati alfajri salaada fajar iyo salaati alcasri intii isbabadelaysay oo wardiyada ku jirtay ama waardiyaha ku jirtay ay isbedelayaanoo casirkii iyo salaadda fajr laakiin ku kulmayaan uma intaa kadib yacruju aladiina kuwii ayaa kora oo kor aado baatu bariyen fiikum idinla baryeen fayasalahum waxaa weydiiye rabbigii rabbigan ayaa weydiiye weyaan fayasalahum allah weydiiye wa huwa allana aclamu bihim isaga kaga aqoon badan addoonkiisa wuxuu samayna laa shaka kayfa taraktum cibaadii addoommahaygi sideed ugu soo tagteen fayaquuluuna waxay leeyihin taraknaahum waan ka soo tagna wahum yusalluuna salaaday ku jireen waataynaahum waa u nimid wahum yusaluuna ayagoo salaad ku jiraan waa taskiya taskiye adag oo lagu sii weyaan qofka marka salaatulfajarka iyo salaadda casar baabkooda baab sahlan maahan waxaa loo khaas yeelayna fadliga ay leeyihiin weyaan fadli culusta ayaa nabigeena ku sheegay sal allahu aleh waalih wasalam waadna ogsa wasalaat waad garanaysaan qofka salaadda casr ka tagana xabita camaluhu kaanama utira ahluhu labada waa soo aroreen camalkiisa wuu burayaa qofka salaadda casr kas uga tago kadalika waxaa weyaan wuxuu la tooyey qof ehelkiis iyo maalkiisa hal mar la weysiiyey oo dhammaan laga wada halaagay oo keligiis meel kusoo dhacay fardi noqday ayuu mxuu la too noqonaya ayuu nabigeena sheegay alayh salat slam uu sheegay alayh salat slam marka malaa'igtan marka maxay yihiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun ayaga kuma faaruqaayaan ilaa fii xaalaat naadira oo qofka uu mxuu ahay waxyaaba xun ku jiro ayagana ayna ka fogaanayn laakiin kuwan waxaa weye alxafada kuwa ilaalina weyaan yaxfaduunahu min amri illaah malagtaas weya malagta xaafadada ah oo ilaalisa weya malagta laga sheekayna xadidka soddon shanaad u dambeeyo can anas bni malikin waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nabiy nabiga sal allahu aleh ali waslm qala wuxuu yihi nabigeena man nasiya qofka hilmaama salaatan salaad falyusaliha ha tukada idaa dakaraha goortuu xasuusta ha tukada qofkii salaad hilmaamo mar alla markii aad xasuusto ha tukado laa kafaarata laha dembidhaaf ma laha ilaa daaka arinta isaga ah iyada ah waxaanan ahayno dembidhaaf o ilada ma laha salaada kaa tagtay farada duka laakiin falyusalia idaa dakarahaa eh, eh, haddii ay farad tahay yusaliiha wujuuban waajibnimuu dukanaya haddii salaaddii raatibada ahayd oo dukan jirtay ay tahayna yusaliiha nadban waistixbaaban sunanimo u tukanaya ayadna falyusaliiha idaa dakarahaa laa kafaarata laha ila dalika dembidhaaf ay leedahay haddii waajib ay ahayd ma lahan ilaa taas midaan kale oo haddii ay sunno ahayna ajarkeedii helitaan aad helaysa ma jiro ilaa inaad dukato mooyane intaas ayaan kusoo koobayna hada wallah aclam wsal allah waslm cala cabdihi wa rasuulih mustafa